bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidatu adaxaawiya lilimaam abi jacfar adaxaawiy <clears throat> raximah allahu tacaala qaala alimaamu abu jacfar raximah llah wanatabicu asunata waaljamaaca wanajtanibu ashuduuda waalkhilaafa waalfurqa wanatabicu waxaan raacaynaa buu yidhi assunnata sunnada ayaan raacaynaa iyo waljamaacata jamaacadii ayaan raacaynaa wanajtanibu waxaan ka fogaanaynaa ashuduuda gooni noqoshada waalkhilaafa khilaafka waalfurqata iyo kala tagga ayaan ka fogaanaynaa buu yidhi ayb wanatabicu sunnata sunnadaan raacaynaa sunnadii nebiga ujeedaa calayhi salaatu wassalaam iyo sunnatu alkhulafaa'i araashidiin buu ujeedaa waljamaacatana wuxuu u jeedaa jamaacadii marka macaanideeda ilaa dhowr macnaa lagu macneeyey jamaacadan sida alimaamu shaatibi kitaabkiisa alictisaam uu ku sheego jamaacada waxaa lagu macneeyey saxaabada waa lagu fasiray jamaacada waxaa lagu fasiray sidoo kale ahlulcilmiga dadka ahlucilmiga oo mujtahidiinta oo ummadda u ijtihaado oo naasilo iyo masaa'il cusub markay yimaadaan dadka ay u celiyaan jamaacada waa lagu macneeyey jamaacada waxaa kaloo lagu macneeyey muslimiinta caamkoodaba oo dadka muslimiinta jamaacadooda kama dheeraanayna marka oo iyaga jamaacadoodan raacaynaa haddii marka macnaha dabari uu ku macneeyey ee ah jamaacada waxaa loo jeedaa asawaadu alacdam muslimiinta badankood marka waxay noqonayaan muslimiinta badidood oo ay culimmadii la jiraan waay qowlkan kale isaguna dhahayo culummadaa loo jeedaa de waxaa weeyaan culummada waa ru'asadii waay nacam oo dadka iyaga unbaa diinta u iftiimiyo isdiidi maayaan marka labada qowl caamada marka qowlka dhahaya asawaadul lacdam macnihiisu maaha caamada hala raaco oo ay culummadu ka maqan tahay ma aha sawaadul acdamka waxaa weeyaan muslimiintii iyo culummadoodiiyo wada jiro waan ayb qolada saxaabada dhahdayna dee nin walbaa saxaabadu ku dayana iyaguna nacam oo culummada mujtahidiintaaba waxay ku daydaan waxaa weeyaan oy mujtahidiin ku noqdeen inay ku daydeen asxaabu rasuulilaahi nabiga caleyh salatu slam asxaabtiisa macnahaas marka jamaacadana waa macnaha nebiga uu tilmaamay in looga badbaadi karo firqooyinka oo markii la weydiiyey xadiidkii iftiraaqa nebiga caleyhi salaatu salaam waxa uu yidhi markuu yidhi iftaraqat alyahuudu calaa ixdaa wasabciina firqa iftaraqat annasaara calaa hintaini wasabciina firqa wasataftariqu ummatii haadihi calaa halaatin wasabciina firqa ummaddan toddobaatan iyo saddex bay u kala baxaysaa buu yidhi kulluhaa fi naari ilaa waaxida dhammaan naartay gelayaan mid maahane markaasaa layidhi man hiya yaa rasuul allah qaala aljamaaca yaa waay qolada badbaadaysa waa jamaacaduu yidhi nebiga sal ly slam jamaacada mar kalena nebiga wuxuu ku macneeyey maa ana caleyhi alyowma asxaabii kuwa ku taagan aniga asxaabteyda waxaan maanta ku taagannaha kuwa ku taagan ayaa badbaadaya ilaa iyagii baa jamaacada matalayay ma ogtahay nacam marka qofuna suuragal uma noqonayso inuu asxaabtii iyo nebiga waxay ku taagnaayeen inta ka dheeraado jamaaca jamaacadii xaqaan ahayna uu dhaho ma suuroobi karta nacam marka waxaanoo dhan marka wax isku wada xiran eh, weeyaan ayb waxaa kaloo ka hadlay musanifku wanajtanibu shuduuda waalkhilaafa waalfurqa waxaan ka dheeraanaynaa buu yidhi eh, gooni noqoshada iyo khilaafka iyo kala tagga oo muslimiinta dhexdooda nacam yuu ka hadlayaa ayb marka taa iyaduna marka wuxuu ku ishaaray cagsigii jamaacada oo ah kala tag kala tag waa mamnuuc marka nacam kala tagaan marka kitaabkan alimaamu shaadibi uu leeyahay oo kitaab alictisaam leera alictisaam ee juskiisa labaad saddex meelood oo laba meel wuxuu uga hadlaa iftiraaqa furqada iyo yacni kala tagga maxaa sababo calaamada maxaa u ah dadka kala tagga ku shaqeeyo Eh, yacni waxyaabahaas dhan buu kaga warramaa xaqiiqadiisu maxay tahay iftiraaqu xaqiiqadiisa waa maxay waxyaabahaasu uga hadlaa nacam awalan ilaahay subxaanahu watacaala aayad wax ka badan buu uga hadlay iftiraaqa iyo inuu xun yahay wax uu yahay hal aayad wax ka badan buu kaga warramay oo aayaadkaas waxaa ka mida qowluhu tacaala walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaa'ahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim ha ahaaninnina kuwii eh, walaa takunuu kaladiina tafaraquu kuwii kala tegey oo kale ha noqonina nacam wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaa'ahum albayinaat aayadihii cadcaddaay markay u yimaadeen kadib oo bimacnaa markay wax fahmeen ka gadaale ayaa marka ay khilaafka la imaadeen oo ay iskhilaafeen waxaa kaloo alla subxaanah watacaala uu yidhi waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi jidkayga waa kan waa kan buu alla yidhi toosan ee raaca ha raacinina jidadka tirada badan oo aad ku kala tagtaan markaas oo aad markaa ku kala tagtaan waxaa kaloo alla subxaanah watacaala uu yidhi sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiin walaa tatafaraquu fiih diinta ooga istaajiya walaa tatafaraquu fiihi hana ku kala teginina diinta aayad kale marka ilaahay waa kaa isla aayadaha alla subxaanah wa tacaala wuxuu ka warramay oo waxa uu yidhi wamaa tafaraquu ilaa min bacdi ma ja'ahum alcilmu bagyan baynahum nacam ma aynan kala tegin ilaa markuu cilmiga u yimid ka gadaala unbay kala tageen sababtay u kala tageenna waa maxay bagyan baynahum gardarro dhexdooda ah xaasidnimo iyo anaaninimo nin kasta isaga wax noqdo iyo ka kale uu xasdaayo baqii unbay dadka u kala tageen buu yidhi nacam ayb marka aayadahan ilaahay subxaanah watacaala iftiraaqana waa reebay kala tagga waa reebay sababta kala tagga sababtana waa sheegay oo waxaa eh, yacnii asbaabta keenta waxyaabo ka midan waa uu kaga hadlay aayaddan oo waxaa weeyaan asbaabta keento ee eh, xadgudub iyo xaasidnimo iyo gardarsi nacam insaanka ada asalkiisuba wuxuu ahaa waa dulmi badnaay oo alla wuxuu yidhi inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kaana daluuman jahuula isagoo asalkiisu jahli iyo yacnii dulmi oo ahaa ayuu haddana wuxuu ku sii darsaday markuu wax fahmay ka gadaale ayaa haddana baqyi iyo xaasidnimo inta ku darsaday ayaa dadkii marka ay diintii ilaahay ay ugu kala tageen yahuudiya nasaaro dadkii nebiyullaahi ciisaa rumeeyey iyo kuwii nebiyullaahi muusaa rumeeyey hore yaa saasoo kale iyaguna u kala tageen oo ilahay wuxuu yidhi waqaalat alyahuudu laysat innasaara calaa shayin waqaalat innasaara laysat alyahuudu calaa shay wahum yatluuna alkitaab jaahiliin ma ahayn dadkaas nacam iyagoo kitaabkii akhrinaayo ayay yahuudina leedahay nasaara waxba ma aha nasaarana ay leedahay yahuudi waxba ma aha nacam sheekhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaalaana waxa uu yidhi ummaddaanna waa laga dhex helaa buu yidhi waxaasoo kale oo dad xaasidnimo darteed dhahaayo kuwaas waxba ma aha annagaa wax ah kuwaas waxba ma aha annagaa wax ah nacam qolo kastaa marka annagaa wax ah bay leedahay nacam dadka kale ee muslimiinta ahna waxa xaqa ay haystaanna waxaa weeyaan marka uma qiraayaan nacam qolo kastaa yacni xaqa iyada ka maqan oo iyadu marka qolo kastaa xaqa yacnii iyada keyrkeed ku jiro u qiri mayso soo ma garanin wanaaggeeda waa u jeedaa qolo kasta xumaanteeda uma jeedo qolada kale wanaaggeedana xumaanay u aragtaa waa waxa marka baqiyiga aayaddu tilmaamaysa saas waa nacam sheekhulislaam ibnu teymiya kitaabkiisa istiqaamada iyo kutubo fara badan oo kale sidaasuu yidhaahdaa nacam <clears throat> waxaa kaloo alla subxaanahu watacaala uu yiri reer bani israiil isagoo ka sheekeeyey walaqad aataynaa banii israa'iila alkitaaba waalxukma waalnubuwa warasaqnaahum min alطayibaati wafadalnaahum cala alcaalamiin waaataynaahum bayinaati min alamri fama اkhtalafuu ila min bacdi ma jaءahum alcilmu bagyan baynahum yacni marka ma aynan iskhilaafin ilaa markau u yimid cilmiga mooyaane sababta waa maxay bagyan baynahum gardaro markaasuu alla wuxuu yidhi ummaddaanuu ka celiyey huma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fatabichaa shareeco cad ayaan korkeeda ku yeelnay raac baa nebiga la yidhi sala allahu aleyh waali wasalam sidoo kale alla wuxuu yidhi walaa takunuu min almushrikiin walaa takunuu min almushrikiin mushrikiinta ha ahaanenina oo kale min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim fariixuun mushrikiintoo kale ha ahaanina oo e, qolo kastaa e, min aladiina faraquu diinahum kuwii diintooda kala geeyey oo kale ha noqonina wa kaanuu shiican kooxa kooxa noqday kullu xisbin bima ladayhim fariixuun koox kastaa marka waxaa agteeda ah iyay yihiin kuwa ku faraxsan nacam oo dadka marka qofka insaafka wuxuu keenayaa qofka adiga kayrka xaqa ou haystana inaad qaadato xumaantiisana ka fogaato adigana inaad xumaantaada ka dheeraato xaqii marka sidaa marka qofkii waxaa weyan waa dariiqada ahlusunnati waljamaca xaqii baa ku kulmaaya lidaalika culammada waxay dhahaan ahlusunnati ahlusunnati fi lfiraq ahlusunnati waljamacati fi lfiraq kaalislaami fi lmilal islaamku diimaha kale sida uu dhexdhexaad uga yahay ayay ahlu sunnadana kooxaha ay dhexdhexaad uga yihiin mar walba oo ahlu islaamku wanaagga yacnii shayga xaqa xaq yahuudi hayso oo islaamka aan ku jirin ma jiro xaq nasaare haysoon islaam ku jirin ma leh baatilka yahuud iyo nasaarena waa ka fogaaday islaamka marka islaamkii dariiqadii xaqoo oo urursaday oo kulmiyey soo ma garanin ahlu sunnadana firaqa kale xaq ay haystaan oon ahlu sunno haysanin ma jirto nacam soo ma garanin baatilkoodan waa ka dheeraadeen intaas weyn dariiqada insaafka ahlu iyo eh, ahlu waljamaacana ay ku taagan yihiin lagana rabo qof kasta nam ayb waxaa marka waxaa yidhi marka kelmadda marka sheikhulislaam in badanoo kutubihiisa ugaga soo celceliyaa ahlu sunnati fi lfiraqi kalislaami fi lmilal waxaa kaloo marka allah subxaana watacaala nebigiisa wuxuu ka beri yeelay dadka noocaas oo kale iskala taga badan oo diinta ku kala tago nebiga ilaahay waa laga beri yeelay oo allah wuxuu yidhi ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican lasta minhum fii shay kuwa adiga xaggooda waxba kama tihid oo nebigii waa laga beri yeelay dadka noocaas oo kaleoo diinta yacni ku kala tago dhinac kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu adkeeyey in dadku isu soo dhowaadaan muslimiinta oo ay walaalo ahaadaan oo xaqa walaalo ku ahaadaan iskugu soo dhowaadaan oo waxau yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay xariggiisa ku dhega idinka oo dhan hana kala teginina hal yacnii marka waxaa alla aayaddan oo ku sheegay inay dadka muslimiinta ay leeyihiin hal meel ay wax ka cabaan hal mashrab meeshaasna waa xaggee xarigga ilaahay waayo xarigga allana kitaabka allaa loo jeeda iyo waxyiga marka haddii kitaabkiinu isku mid yahay nebigiinuna isku mid uu yahay rabbiga aad caabudaysaanna isku mid uu yahay intaa ku baa laleeyahay nacam oo ha ku kala teginina wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu i'tilaafkana ogow iyo dadku inay isu soo dunmaan oo aynan kala tegin dadka muslimiinta isla joogaan sidaa walaalo ku ahaadaan oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga walaalo ku ahaadaan waxaa weeyaan waa raxmad ilaahay bixiya waa nacam intaas haddii laysku daya qof keeni kara ma laha oo ilaahi subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin low anfaqta ma fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum dhulka waxa yaal haddaa bixiso quluubtooda isuma keenteen laakiin ilaahay baa isu keenay subxaanahu wa tacaala nacam ayb taa marka waxay kutusaysaa i'tilaafka iyo dadka muslimiinta yani kitaabka ilaahay ku walaaloobay inay raxmad tahay oy naxariis iyo nicmad ay tahay ayb waxaa sidoo kale marka ku jiro intaa kabacdi ahlu sunnati waljamaaca ayaa layidhi waxaan caqiidada aan daraasaynayna waa caqiidatu ahlisunnati waljamaaca sunnadii nebiga waa waxyigii jamaacadiina waa isla jirki iyo wadajirkii sunnadu marka waxaa la raaciyey aljamaaca asunnatu maqruunatun bilijtimaac sunnadu waxaa weeyaan waxaa lala xiriiriyey dad wadajirkaa lala xiriiriyey kamaa ana albidcata maqruunatun biliftiraaq bidcaduna waxaa lala xiriiriyey kala tag oo dadku haddii bidcada loo daayo nin walbaa ra'yigiisa oo bidco ka keensanaya laba wada joogaysa ma jirayso somakas laakiin sunnadii nebiga dadka isu keenaysaa ma kala eriyeysa dadka sunnadii nebiga caleyhi salaatu wassalaam haddaba marka waxaa iyadana marka in la sheega mudan xaqiiqada iftiraaqa nebigu ka diga waa maxayna nebigana caleyhi salaatu wasalaam saan ogsoon ummadda toddobaatan iyo saddex koox bay u kala baxaysaa buu yidhi xaqiiqada kala tagga laga digay waa noocmana ikhtilaafka iyo iftiraaqa laga digay waa noocmee xaqiiqadiisu maxay tahay alimaamu shaadibi llah abu isxaaq shaadibi waxa uu yidhi wahuwa yaxtamilu an yakuuna iftiraaqan calaa maa yucdiihi muqtada lafdi waxa uu yidhi waxaa laga yaabaa buu yidhi fiirso meeshaan nacam wax badan baa kaaga kala furmaayo wuxuu leeyahy waxaa laga yaabaa kala tagga kala taggan oo nebigu uu tilmaamay in sida lafdiga nebiga uu ku dhawaaqay daahirkiisa inuu yahay yaa dhici karto wayaxtamilu an yakuuna maca ziyaadati qeydin daahirku inuunan ahayne qeyd ama shardi yacnii wax ziyaado ah yacni tafsiir ama qeyd wax kaloo shardi kale ama qeyd kale inuu ku xiran yahayna waa laga yaabaa oo daahirka xadiidku aanu markaa aan aan aan daahirliftiraaq inaynan ahayn ayb marka wuxuu yidhi wayaxtamilu an yakuuna maca ziyaadati qeydin laa yaqtadiihi lafdu nacam biilaaqihi ayb <clears throat> taana marka waa suurtagal walaakin yaxtamiluhu kamaa kaana lafdu raqabati bimutlaqihaa ilaa aakhirihi warkiisa marka madmuunkiisa aan ka qabanno madmuunka hadalkiisa waxaa weeyaan xadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu leeyahay wasataftariqu ummatii khilaafkan iyo furqadaani kala taggaan inay daahirkeeda tahay oo yacnii nooc walbo iftiraaqa ah ama nooc walbo ikhtilaafa inuu soo gelayo xadiidka waa dhici kartaa waxaa kaloo dhici kara buu ku yidhi maya ee ikhtilaaf gaar ah nebigu inuu ka hadlaayo ikhtilaaf gaar ah inuu ka hadlaayo taasuuna xoog badiyey isaga midda dambeu rajaxay sababtoo ah asxaabu rasuulillahi waa iskhilaafeen masaa'il ay isku khilaafeen waa jirtay masaa'il furuuc ama fiqi ah sidii hadba la yidhaahdo oy isku khilaafeen waa jirtay laakiin ma kala tegin soo ma garanin ma kala tegin idan marka kala tag kasta yacni waxaan ujeeda ikhtilaaf kastaa ma keenayo madmuum ma aha mana ceebaysna ikhtilaaf kastaa eh ikhtilaafka ceebaysan waa mid gaara kan shabaddu ay ku taallo waa ikhtilaaf gaar a ah w nacam ikhtilaafkaas baa marka in la ogaado u baahan muxuu noqonaya marka ikhtilaafkaas wuxuu noqonayaa marka ikhtilaafka ka imaado laba waxyaabood unbaa lagu koobayaa wuxuu noqonayaa ikhtilaaf kastee ka imaado usuusha ahlu sunnada asal khilaafsan wactasimuu bixabli illaahi jamiican bal haddii qofka uu kitaabka iyo sunnada uuna waxba ka qaadaninba ee ama caqli oo wax ka qaado ama meelo kale wax ka qaato dowq iyo riyo iyo oo wax ku dhiso kaasoo kale waxaa weeyaan ikhtilaafka uu khilaafaya dadka ahlu sunnada ah waxaa weeyaan waa ikhtilaaf soo gelaya xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa kaloo noqon kartaa sidoo kale dhinac kale markaan aan ka eegno ikhtilaafkaas mas'ale kasta oo fiqhiya xataa ha ahaate eh laysku khilaafi karo laakiinse dadku ay isku nacaanay kooxa kooxo ku kala noqdaanna waa soo gelaysaa meesha iyadana nacam aayadda qur'aankana macnahaasay tusaysaayo ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican baa layidhi diintay ku kala tageen kooxa kooxay noqdeen idan khilaaf kasta oo muslimiinta koox koox ka dhigo waa madmuum waana midka nebigu ka hadlaya sala allahu aleyh waali wasalam ayb taas waa marka waxa uu rabo inuu sheego waxa uu yidhi falaa yasixu an yuraada muطlaqu litiraaqi bxayثu yuطlaqu suwaru nacam suwaru lafdi اlikhtilaafi calى macnan waaxid liأnnahu yalzamu an yakuna almukhtalifuuna fi masaa'il اlfuruuci daakhiliina taxta iطlaaqi اlafdi wadalika baطilu biاlijmac faina alkhilaafa mud zamaani الصaxaabati buu yidhi khilaafka waqtigii saxaabada ka bilaabo ila alaan ilaa iyo hadda waaqicun fi hadihi almasaa'ili alijtihaadiyati masaa ijtihaadiga waa ku dhacaa wa awalu maa waqaca alkhilaafu fii zamaani khulafaa'i araashidiin almahdiyiin khilaafku furuucda wuxuu aad u soo baxay waqtigii khulafaa raashidiinba fii saa'iri asaxaabati fi taabiciina walam yacib dalika axadu minhum qof asxaabta ka mid oo ceebeeyena ma jiro wabisaxaabati iqtadaa man bacdahum dadkii ka dambeeyena saxaabaday ku daydeen fii taswiiqi alkhilaafi in khilaafkaasoo kale uu bannaan yahay fakayfa yumkinu an yakuuna aliftiraaqu fi lmadaahibi mima yaqtadiihi ilaaqu alxadiid ayb wainamaa yuraadu buu yidhi marka iftiraaqun muqayadun baa loo jeedaa wain lam yakun fi lxadiidi nasa calayhi inkastoo xadiidku uunan caddaynin laakiin khilaaf mucayanaa laga hadlayaa ka nebigu ka hadlaayo waa khilaaf mucayan oo fa fil aayaati maa yadullu calayhi aayadahana ku tusaayaan buu yidhi ka qowlihi tacaala walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan kulu xisbin bima ladayhim farixuun iyo wa tacaala in aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan minhum fii shay iyo wamaa ashbaha dalika min alaayaati addaalati cala altafaruqi aladii saaruu bihi shiyacan ayb wamacnaa saaruu shiyacan ay jamacaatin khilaaf kastoy dadku kooxa kooxa ku noqdaan nacam bacduhum qad faaraqa albacda oo qaarkood qaarka kale ay col ka goosanayaan nacam leysuu calaa ta'aalufin oo muslimiintu aynan ku noqonaynin dad isu soo duman walaa calaa tacaadudin wa tanaasurin dad isu gargaarayana aanay ku ahayn bal calaa diddi daalika fa ina alislaama waaxidun islaamka waa mid wa amruhu waaxidun islaamka amarkiisu waa mid faqtadaa an yakuuna xukmuhu cala ali'tilaafi ataami ilaa cala alikhtilaaf islaamku marka wuxuu keenayaa in halkaa lagu midaysnaada marka meel kaloo sii caddeeyaba oo tusaale aad kaga bogan kartid oo ah, yacni ah, hadal koobano oo imaamu shaadibi oo hadalkaana marka alxuja fii bayaani almaxajana waa ku yaallaa lilimaam abilqaasim ataymi qawaami sunna wuxuu yidhi a'immadii hore kasoo guuriyey fa kullu mas'alatin qaacidadan fiiri mas'ale kasto xadatat fil islaami islaamka kusoo darisay mas'ale kastoo gadaal ka timid fakhtalafa annaasu fiiha oy dadku isku khilaafeen walam yuwarith dalika alikhtilaafu baynahum cadaawatan walaa baqda'a walaa furqatan iskhilaafkaasna muslimiinta aan u keenin kala tag iyo collaysi aan u keenin calimnaa annaha min masaa'il alislaam taasoo kale masaa islaamkay ka mid tahay wa kullu mas'alatin mas'ale kastoo dara'ad soo cusboonaato fa awjabat alcadaawata waalbaqdaa'a oo muslimiinta cadaawad iyo caro iyo watadaabura u keento walqadiicata calimnaa waxaan ogaanaynaa annahaa laysat min amri diini fii shay diinka ilaah inaynan ka mid ahayn wa annahaa alatii canaa rasuululahi sal ly slama bitafsiiri alaaya waana midda nebigu oo aayadda tafsiirkeeda u kala jeedo idan marka waxaa weeyaan khilaaf kasto oo qofka usuushi ahlu sunnada uu ka leexdo amase khilaaf kasta oo saa'iq ahoo bannaan masaaishii ishii fiqhiga oo kale iska bannaaneyd yacnii saa'iq ahaan u iyo masaa ijtihaadigaan u haddii dadku ay ka dhigtaan calaamad lagu kala tago ay ka dhigtaan xadiiul iftiraaqay soo gelayaan arrintan dad badan marka aad uguma baraarugsana marnaba xadiisul iftiraaq marka laga hadlaayo dihnigooda waxaa kusoo dhacaya keliya masaa-isha yacni waxaa kusoo dhacaayo caqaa'idka dadka ku khilaafsan ahlu sunnada keliya bal waxaa dhici karta qof aan caqaa'id kugu khilaafs ahlu sunnada ku khilaafsanayn masaa'il fudud oo yacni masaa ijtihaadaadka ka mida ayuu wuxuu ku dhisayaa dadkii laba xisbiba ugu kala qaybina kaasoo kale waa xisbi baqiid a ah waay weliba nacam ayb wa in kaana isagu hadduu doono yowna isku magacaabin haddii uu doono soo ma garanin ayb walidaalika sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah isagana wuxuu leeyahay fataawooyin badan oo noocaan oo kale ah waxaa ka ansaxay sheekhulislaam uu yidhi eh, fataawada sida ku taallo inuu yidhi mucallimiinta iyo dadka dadka waxbaro uma bannaana dadka inay kooxa kooxo ka dhigaan oo ay yacnii dadka inay kooxa kooxa ka dhigaan uma bannaana oo ay uga faa'iidaystaan maadaama ay wax u dhigaan inay koox koox dadka wax u dhigayo kooxdiisa inuu ka dhigto oo kooxaha kale iyo dadka kale macallimiinta kale oo u diida inuu ka faa'iidaysto halkaa marka taxasubaa ka abuurmaya moogtahay lama ogoluu yidhi waxaa kaloo risaale ka alifay mas'ale la weydiiye ahayd ninka shaaficiga ma ku xiran karaa baa layidhi nin maaliki ah sababta keentayna waxay ahayd nin baa wuxuu yidhi maya sababtoo a maalikiga bisinka ma akhriyuu yidhi bisinka yacni mana siraysto oo aayad faatixada ka mida uma haysto maalikiga salaad ma lagu xiran karaa baa layidhi markaasuu sheekhu waxa uu yidhi intuu masaa'ishanoo kale ka soo hadlay ayaa waxa uu yidhi a'immadii mujtahidiinta ahaa shaafici lagama haayo inuu yidhi maalik salaad kuma xiranayo bal markuu madiino joogay maalig iyo asxaabtiis unbuu ku xiran jiray salaada keligiis ma tuka jirin ee ninka sidaan dhahaayo shaafici baan ku dayanaa dhahaayo fa calayhi an yucazara buu yidhi nacam waa in la tacziiro yidhi qofkaas nacam maxaa yeelay diintuu kala geynaya yidhi muslimiintuu kala qobqoba min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun masaladii marka maujeeda waa ka tagtay fiqhiye bisin ma la siraysanaa faatixada mau ka mid yahay masaladii ijtihaadiga inta ka baxday ayay waxay faraha la gashay markaa caqadii bay faraha la gelaysaa nacam mar qofka inuu aada isaga ilaaliya mar kale wuxuu yidhi isla masaladan bisinka kor maa loo qaada mase hoos baa loo qaadayaa nusuusta waxay sheegtay buu in hoos loo dhigo laakiin ma ahan dadku inay ka dhigtaan buu yidhi shicaar iyo yacni astaan muslimiinta ku kala tagto oo la yidhaha idinka bisinkaa kor u qaadaan idinla tukan mayno idinkana bisinkaa hoos u dhigtaan idinla tukan mayno taasoo kale wuxuu yidhi qofkii sidaas yeelana min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun ayuu soo gelayaa nacam marka masaaishan horta xadiid uliftiraaq sidaa in loo fahmo waay ayb marka taas marka iyada macnahaasuu marka uu sheegay nacam waxaa kaloo sidoo kale imaamu shaadibi kitaabka itisaamka kitaabkiisa ictisaamka uu kaga warramay xaqiiqatu tafaruqan markuu ka hadlaya tafaruqan noocma noociisa waa nooce markuu ka hadlaya waxa uu yidhi wa haadihi alfurqatu mushciratun bitafaruqi alquluub tafaruqu nebiga ka hadlaya quluubta isdiidan tafaruq alquluub waa tafaruq alabdaan ma aha dadka jirkoodao kala taga ma aha quluubtooda waa wax isdiidan tan nebiga uu ka hadlaya sal alla ly salam nacam wa haadihi alfurqatu mushciratun bitafaruqi alquluubi المشعر بالعداوة والبغضاء ولذلك قال واعتصموا بxبل اللhi جaميiعا وlا تفرقوا fabayna wuxuu cadeeyey alleh أنa التa'aalufa isu imaatinka isu soo dumitaanka laysku soo dunmo inamaa yaxsulu cinda اlائtilaafi calى التacalluqi dadku waxay isu imaan karaan shayga ay ku dhegan yihiin markay ka midoobaan mas'alo kaloo iyadana muhima nacam shayga lagu dhegan yahay marka laga midoobo ayaa dadku isu imaan karaa walidaalika ilaahay wuxuu yidhi waxa la qabsanaa waa maxayna wاctasimuu bixabli اllahi جaميiعا nacam ummadda muslimiinta marka hadday ka midoobaan waxa ay ku dhegaayaan kitaabka iyo sunnadii iyadoo loo fahmayo fahamka asxaabta dadkii marka waxaa weeyaan markaa waa ka midaysan yihiin waxa lagu dhegaayo soo ma garan hadday waxa lagu dhegaaye eh, lagu dhegan yahay ay ka midoobaanna qulubtu isjeclaanay haddayna xaasidnimo ku jirin waa in laga ilaaliya cudurka kale eh, eh, baqiga baqiga iyo xaasidnimada markaa in laga ilaaliyay noqonaysaa nacam fabayana ana ata'aalufa inamaa yaxsulu cinda ali'tilaafi cala atacalluqi bimacna waaxid wa amaa idaa tacallaqa kullu shiicatin buu yidhi koox kasta hadday ku dhegto bixablin xarig hayri maa tacallaqat bihi lukhraa xarig midda kale kay ku dhegta ma ahane mid kale hadday qolo kastaa ku dhegto falaa budda min atafaruq qulubta isnacaysaa marka nacam haddii ninna uu leeyahay maya e, aayadaha sifaatka iyo ilaahay tilmaamihiisa caqliga ha laga qaata ku kalena uu leeya may kitaabka aan ka qaadanno laabudda labadaa nin waa kala tageen soo ma garanin waxa yaa keenay marka tafaruqi waxa keenay waa midkan caqliga aadaya sababtoo caqli ha layskugu tagaa lama dhihina bixablillahi ha layskugu tagaa layidhi wactasimuu bixablillahi jamiican nacam ayb marka wuxuu yidhi falaa budda min atafaruq wahuwa macnaa qowlihi waana hada siraaطii mustaqiima fattabicuuhu waa kaa marka jidkayga waa kaa toosan kaa ku midooba waa nacam haddaad laakiin ka weecataanoo ninba jidka uu doono ou qaada maxaa dhacayo walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi waayahay khitaaman marka waxaa weyan xaqiiqatu tafaruq isku soo duuduub maa xaqiiqatu tafaruq tafaruqa xaqiiqadiisa waxay u noqonaysaa cadaawad iyo buqdi quluubta dadka kala gasho muslimiinta nacam waxayna ka dhalataa waxaa weeyaan inaan isku xarig la qabsanin ayay ka dhalataa nacam oo mawaasiintu miisaanku hadduu iskhilaafo hadda waxaa weeyaan waa dadku waa isweydaaranayan iyagana sidoo kale waxaa kale ka dhalataa bidcada iyo macsi wada jiro bidca iyo macsi wada jirtana way uu ka dhashaa intaas marka xaqiiqada tafaruq aan uga baxo asbaab ulfurqa tafaruq asbaabaha keena waa maxay asbaabaha keena laba sababou ku sheegay alimaamu shaadibi sababka koowaad waxa uu yahay sabab kowni qadari ah waay sabab waa qadar qadari waay sababna waa kasbiyo addoomadaa kasbado sababun kowniyun wa sababun wasababun yani kasbiyun midna addoonka kasbanaya midna waxaa weeyaan marka waa qadar alle qadar alle midka ku dhaco annaga ka hadli mayna kaa nacam oo addoonka shuqulba kuma le mana lagu kalifin ka isaga ayb oo ilaahay subxaana wa tacaala ummaddaani inay toddobaatan iyo saddex koox u kala baxdo asagaa sidaa qadaray qadar ahaan ilaahay waa qadaray waana dhacaa wax alla uu qadaro waa kii dhacayo marka qofku maaha inuu yidhaahdo ummaddan kala tagtay ummaddan sidaana ummaddan kan ah maxay ku yacni inuu yidhaahda ma ahan yacnii eh, kala tagaanu see ku dhici karaa inuu yidhahda ma aha waa dhacay waa yimid laakiin waa inuu ku dadaalo isaga marka inuu ka fogaado qolooyinka xun inuu ka leexdo inuu ku dadaalo unbaa laga rabaa nacam ayb marka midda kasbiga aan aadno saddex sababaa u asala nacam tafaruq haddaa aragta saddex sababaa keento sababka koowaad waxaa weeyaan fiirso an yactaqida alinsaanu fii nafsihi qofka inuu naftiisa ka ictiqaadiyo ow yuctaqada fiihi ama laga ictiqaadiyo dad isaga raacsan ay ka ictiqaadiyaan annahu min ahli alcilmi waalijtihaad inuu ahlucilmi yahay ahlu ijtihaad inuu yahay annahu min ahli alcilmi waalijtihaadi fi ddiin walam yabluq tilka daraja darajadaana uunan gaarin fayacmala calaa daalika oo markaa marka ku camal falo wayacudda ama wayucadda ra'yuhu ra'yigiisa markaa laga dhiga ra'yan ra'yi wa khilaafuhuna khilaafan laga dhigo sababkan koowaad waxaa weeyaan qof jaahila ama aan yacni caalim aan ahayn oo loo ictiqaadiyo inuu caalim yahay laga ictiqaadiyo ama asaa iska dhigay oo isku ictiqaadiye ama waa loo ictiqaadiyo kooxu haystaa halkan ku haystaa nacam <coughs> kooxdaasaa marka u ictiqaadisa inuu caalim yahay furqada marka say u imaanaya waxay u imaanaysaa ninkaas aan caalimka ahayn jaahilnimou ku iftoonaa markuu jaahilnimo ku iftooda dadku waa kala labay u kala jabayaan dadna ma raacayaan dadna way raacayaan ma ogtahay marka waa tafaruqii waaba yimid ba nacam tafaruqii <laughs> tafaruqii marka waaba tafaruqii marka waaba yimidba soo maha taa marka waa kaasaa ko waxaana mathalaya xadiidka saxiixa bukhaari oo uu warinayay iyo keyrkiisba nebiga min xadiid cabdillahi bn camr bn alcaas ina allaha laa yaqbidu alcilma intisaacan yanzicuhu min suduuri alcibaad ilaahay cilmiga ma qaado siibid uu ka siibayo dadka qulubtooda walaakin biqabdi alculamaa laakiin ilaahay cilmiga wuxuu ku qaadaa culummada inay oofsado xataa idaa lam yabqa caalimun ilaa caalim ounan baaqi noqonin adduunka dhan ma aha markaa laga hadlayo yani mandiqadan culummadii joogta hadday dhimato maalan meelaa dadku nool yahay culummadii joogtay waa yaraatay waa yaraatay waa dhimatay waa dhinteen markaas yaa isu soo haraya marka ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadka laabudda waxa a ah yacni inay madax diimeed horta ay samaystaan dad muslimiinoo meel degan hadday culummadii ka dhimato qof unbaa booska imaanaya nacam laabudda nin cimaamad watoo booska imaada la weyn maayo nacam marka dadkii waxay samaysanayeen ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadkii waxay samaysanayeen madax diimeed oo jaahiliin ah fa su'iluu nimankaasna de diintii marka waa ku caana maalaanoo madaxay ku yihiinba ma ogtahay marka jegada in laga taabto ma rabaan fa su'iluu waxbaa la su'aalayaa fa aftow bikayri cilmin cilmi la'aanay jawaabayaan fadalluu waa dhumeen wa adalluu dadkiina way dhumiyeen oo way baadiyeeyeen soo ma garanin ayb kaasoo kale marka khilaafkiisii waxaa laga dhigaa muctabar dadkiyaa ku kala jabaya muslimiinta marka sheekh hebelna saanuu qabaa aa laleeyahay marka nacam ayb qaala alimaam abubakr aartuushi alimaam abubakr atartuushi kitaabkiisa alxawaadis walbidac waa risaalo yare safxada toddobaatanaad wuxuu ku leeyahay sidaasi la-eg waxaa soo guuriyey hadalka soo socdo abushaamat almaqdisi oo eh, kitaabkiisa albaacith calaa inkaari albidaci walxawaadis wuxuu yidhi eh, abubakr atartuushi tadabaruu hada alxadiid xadiidkan bal fiiriya buu yidhi fa inahu yadulu calaa annahu laa yu'ta annaasu qadu min qibali culamaa'ihim xadiidku wuxuu tusaa buu yidhi dadka inaan looga imaanaynin dhinaca culimmadooda wa inamaa yu'towna waxaa looga imaanayaa min qibali annahu idaa maata culamaa'uhum meesha looga imaanaa waxaa weeyaan hadday culimmadoodu dhintaan aftaa man laysa bicaalimin qofaan caalim ahayn baa iftoonaayo fa yu'ta annaasu min qibalihi dadka kaasaa looga imaanaa xaggiisa marka waqad surifa hada almacnaa macnahan marka waa la tasriifiyey buu yidhi tasriifan faqiila markaas waxaa la yidhi maa khaana amiinun qadu nin aamina weligiis wax ma khiyaano walaakin u'tumina hayru amiinin ninaan aamin ahayn baa wax lagu ammaanaystay fakhaana markaas wax khiyaanay nacam ee asalku saas waay nin aamin wax ma kaa khiyaanayo moogtahay ee adiga ayaa ninaan aamin ahayn baad waxaad u mooday inuu aamin yahay waa ku dhacayaa kaas marka soo maaha markaas imaamu shaadibi wuxuu yidhi wanaxnu naquulu annaguna waxaan leenahay buu yidhi mabtadaca caalimun qadu caalim kas bidca uma sameeyo ninka caalimka nacam walaakin istuftiya man laysa bicaalimin fadalla wa adalla ninaan caalim ahayn baa wax la weydiiyey markaasuu baadiyoobe dadkana baadiyeeye imaamu maalig waxa uu yidhi isaguna bakaa rabiicatu yowman rabiicatu bn abi cabdiraxmaan sheekhiisa waa maalig rabiicata ra'yi ayaa maalin ooyey buu yidhi nacam markaasaa faqiila lahu amusiibatu nasalat bika war ma waxaa kugu dhacday musiibaa la yidhi miyaa kugu soo degtay faqaala laa buu yidhi maya walaakin istuftiya man laa cilma cindahu laakiin waxaan la murugoonaa waxay tahay ninaan cilmi lahayn baa wax la weydiiyey mushkiladaasa ay haysato nacam ayb dhibka ka dhalanayo o ogyahay maogta isaga mujtamac ahaan walidaalika yacni dadka laftirkooda yacni qofka in yacni loo qofka xataa culimonimada lagu sheegayo ama dadka ahlu cilmiga ama dadka yacni ummaddu ay aaminsan tahay oon cilmi u aaminsan tahay yacni waa inay ilaahay uga cabsadaan qofaan caalim ahayn inay dadka caalim uga dhigaan ma ah nacam oo marka bixujatihi iyo wa biqowlihi dadku ay ku dhumaan hadhow marka nacam qofaan caalim ahayn inta yacnii canaawiin badan lagu tolo lagu tolo lagu tolo lagu tolo uunan ka bixi karin ee hadhow marka ummaddii ay tiraahdo waa kaasaa kaasaa sheegay sheekh hebel baa sheegay inuu caalim yahay hadhowna ummaddii ou sidaa u dhibaateeyo un marka u aafeeyo soo ma garan ayb ama dadaaba waxay ka tahay oy jecel yihiinba inay culummada agtooda iska taskiyeeyaan mar allaale markay taskiyada ka soo helaan taskiyada loo qoray ka helaan khalaas bis waay taasuu ku adeegana marka nacam halkaasuu marka ku adeegana nacam tiro badanaa taasoo kale nasalullahi asalaama aaday u badan tahay laakiin sheekh alalbani raximah raximahullah waxaa layidhi taskiyeynta dadku aad iyo aaduu isaga ilaali jira nacam bal waa ku yaraydba dadka inuu yacni taskiyeeyo oo garaadasa u dhejiyo sheekha waa ku yarayd aaday ugu yarayd nacam ilaa yani waxaa laga sheegay inuu yidhi dadka wuxuu dhihi jiray qof markuu kitaab u keensado ii taqdiimi dhaho oo kitaabkan taqdiim iigu sameeya wuxuu dhihi jiray icmal camaluka yusakiik camal faloo shaqay camalkaaga ku taskiyeynayu dhihi jiray nacam dadku camalka lagaa arka adiga iyo meesha yani adiga alla un yani taskiye ka raadso nacam alla xaggiisa ka raadso taskiyo cilmiga ilaahay darti u baro camal fal ilaahay dadka isaga qabuul ku gelinaya markaas soo markaassooma garan walaabudda dadka ahlucilmigana dabcan waa sheegayaan qofka noocaas oo kale hadduu heerkaas gaaro way tilmaamayaan dabcan ma ogtaha ayb marka dadku laakiin waxaa weeyaan waxay iska rabaan dariiq gaaban nacam oo inta laga soo baxo qofkii taskiya loo qoro alqaab alqaab tiro badan lagu dhejiyo hadhow uu ku caana maalo markaas nacam laakiin waxa uu yahay un qofkaas ma dhaafayo mar walba imaam axmedna wuxuu weriyey sidoo kale fii musnadihi ina bayna yadayi saacati sanawaatun khadaacaat saacadda wuxuu yidhi ina bayna yadayi saacati sanawaatin khadaacaat saacadada qiyaamaha waxaa ka soo horeeya sanado wax dhagro yusadaqu fiihina alkaadib beenlowgaa la rumaystaa sanadadaas wayukadabu fiihina saadiq runlowgana waa la beeniyaa wayukhawanu fiihina alamiin aaminka waa la khiyaanaa khaa'in baa taha waa lagu khaa'inimo xugmiyaa wa alkhaa'in khaa'nkana waa la laga ammaano dhigtaa aamiin baa laga dhigtaa wayandiqu fiihina ruwaybidatu dadka waxaa hadla markaas wax magaradka nacam ayaa hadlo oo dadka u hadlo nebiga waa la weydiiyey caleyhi salatu salaam ruwaybida maxaa la yidhaha baa layidhi markaasu yidhi alrajulu taafi yatakalamu can amri alcaama nacam nin iska taafi oo dhulyaal oo waxba aan ahayn ayaa dadka caamkaa danahooda ka hadlaya nacam meel walba isagaa ka hadlaya nacam marka nebiga calaa yani xadiidkan waxuu tusaa dalaa'il ka mid yaha nacam waa aragna sooma nacam bal cid kaleba hadda dadka aktharka dadka dadka u hadlayaa haddaanan dhihinba yacni dadka u hadla oo dhan waa dad wax magarada nacam haddaan kulligood aanan dhihin siday u badan yihiin saas waay ayb oo ninkii wax yaqaanay naga aamusaa laley waaba la tuhmaayo meelow istaaga iyo meelow fadhiisto meelow ku hakadow la-yaha nacam ayb diinta unbay nagu sii dhiirigelinaya xaqnimadeeda baan kusii fahmaynaa waxaanoo kale nacam ayb ayb waxaa kaloo iyadana sidoo kale macnahaasoo kale ibnulmubaarak fii kitaabi zuhdi buu ku wariyey min xadiidi eh, can ibni mascuud wuxuu yidhi ibnu mascuud laa yazaalu nnaasu bikhayrin dadka khayr ka zuuli maayaan maa akhaduu alcilma min akaabirihim inta ay dadkooda waaweyn cilmiga ay ka qaadanayaan fa idaa akhaduuhu can asaakirihim dadkooda yareer hadday ka qaataan wa shiraarihim halaku way halaagsamayaan dadkooda xunxun iyo kuwa yareer hadday ka qaataan way halaagsamayaan markaasuu ibnulmubaarak fasiray dadka yaryar waxa loo jeedo markaasuu wuxuu yidhi alasaakiru ahlulbidac asaakirta dadka yaryar waa ahlu bidcada waa yidhi ee da' a ma aha waxa laga hadlaya nacam marka sababtuna waxay tahay buu yidhi imaamu shaatibi dadkan yaryar ahlu bidcadu mar walba waa yar yihiin min xaysu alcilmi sababtoo ah meel dhexay kasoo bilowdaan ayaga nacam soo ma garan laakiin ninka qaala allah qaala rasuuluhu qaala abuubakrin dhahaayo waa ka wen yahay qof kasta nacam qof kasta waa ka wen yahay soo maa ninkan laakiin asaga wuxuu taagan yahay nin dhexe oo markaa bidcadiisu ay kasoo bilaabatay walidaalika ahlu bidcada haddaa u fiiriso magacyada loo bixiyo fiiri imaa ninka aas-aasayaa loogu magac daraa wa imaa waxaa loogu magac daraa maxay maqaaladooda maqaalo ay iyagu hadal ay ku tageen ayaa magac looga dhigaa masalan jahmiyada oo kale maxaa layidhaha aljahmiyatu jahm bin safwan waa waxay ku abtirsadaan soma kasin khawaarijta qaarkood alazaariqatu baa laleeyahay azariqa naafic alasraq ninkaas ay ku abtirsan alibaadiya cabdullahi bnu saciid ibn ibaad ku abtirsanayen amase maqaalatooda a baa loogu abtiriyaa almurji'atu iyo kale murji'adoo kale alqadariyatu iyo kale hadal ay marka hadalladooda loo loo looga dhigaa ama ahlu sunnada magacooda waa maxay ahlu sunnati waljamaaca sunnada nebiga magac u ah iyaga marka saasay ogaa ayay kala yihiin ogow ayb markaasu wuxuu yidhi eh, asaakirtu kaasuu ku fasiray cumar bnulkhadaabna radia allahu tacaala canhu dadka yaryar waaba la tashan jiray hadday ahlura'yi yihiin sida cabdullahi bnu cabaas iyo kale waa kii la tashi jiray sababka labaad marka sababka koowaad waxaa weeyaan aan caalim ahayn markii boos caalim la keeno ikhtilaaf iyo furqaa imaanayso sababka labaad marka waxaa weeyaan isaga ayb sababka labaad waxaa weeyaan ee asbaabta furqada ka mid a itibaacu alhawa hawa raacid qofkan yani wixii naftiisu jeceshahay buu iska raacaa nacam hade dadka marka ninka dadku isku hawo ma aha waa ku kala tegayaan marka ilaahayna subxaanahu watacaala hawada meel uu ku yacnii hawo ku ammaanay ma jirto ara'ayta man itakhada ilaahahu hawaahu afa anta takunu calayhi wakiila meel yacnii hawo lagu ammaanayoo ma jirto nin baa cabdullahi bin cabaas wuxuu ku yidhi aniga waxaan raacayaa buu yidhi oon jecla hawadaada ha dhihin buu yidhi saas nacam hawo meel lagu ammaano ma jirto yiri nacam ee waxaad tidhahdaa sunnadan raacaa dheh soo ma garanin itibaacu alhawaa ahlu bidcadana ahlu ahwaa baa la yidhaha sababtoo ah waxay jecel yihiin bay diin ka dhigtaan waxaa soo gelaya marka qeybtan culamaa usuu imaamu shaadibi sida uu wax ku wado waxaa soo gelaya dadka culamaa usuu ee ayagu afkaartooda iyo waxa caqligooda ka hormariyo diinta ilaahay marka waxaa weya firaqii dhammaan muctaziladii ashaaciradii raafidadii dhammaan waxay soo gelayaan marka noocaas maxaa yeele asal ayagu aktharu haa ulaai xadiis aaxaada wax kuma dhisaan oo caqiido kuma dhisaan marka maxaa caqiidada lagu dhisaa caqligaa lagu dhisaa bay ku leeyihin naam soo ma garan kuwaasoo kale marka way soo gelayaan waxaa kaloo sidoo kale soo gelayo dadka u adeego siyaasaat ulmuluuk boqorada iyo madaxda siyaasadooda dadka u adeego iyaguna boqoradu say jecel yihiin bay diin uga dhigayaan marka maanta saan ugu fadoona berisi kale wax u sheegaa diinkiisa dhammaan marka hawada boqorkaasi ku xirantahay iyo ninka madaxda ah soo ma garan kuwaasuu marka imaamu shaadibi oo xusay wuxuuna ku xusay uu yidhi ahlu taxsiini wataqbiix qolada hore ku sheegay qolada kalena waxa uu yidhi walaakharuuna kharajuu can iljaadati fiiri qoladan qolada kale ahwaa'dooda raacdo waalaakharuuna kuwa kale wuxuu yidhi kharajuu cani iljaaddati waddadii dhabbihii toosnaay bay ka baxeen buu yidhi ila albunayaati waxay u baxeen buu yidhi waddooyinka yaryar ee wadiiqooyinka ah ayay u baxeen wa in kaanat mukhaalifatan lisulbi shariicati waddooyinkoodaas yaryarka oo ayagu ay rabaan haba khilaafsanaato shareecada haba khilaafsanaato maxay u yeelayaan saasna xirsan calaa an yagliba caduwahu wuxuu rabaa inuu cadowgiisa ka adkaado ninka kasoo horjeeda ka raayo unbay ka tahay nacam inuu ka raayo u ka adkaado u jecel yahay ow amase yufiida waliyahu ama saaxiibkiis inuu wax u kordhiyo ow amase yajura ilaa nafsihi nafcan ama naftiisa inuu nafci ugu soo jiido nacam yani hadda dadka muslimiinta haddaad fiirina tan aad iyo aadaa loogu dhex jiraa nacam nin isagu marka mashrabka oo wax ka cababa ay tahay ra'yigiisa mid kaloo siyaasaad boqorro iyo madax iyo madax un mar walbaa yacni daba taagan oo say iyagu jecel yihin wax ugu iftoonaayo iyo yacni waxay isugu jiraan iyo mid isaga waxaa weeyaan sunnadiiba u haysto iyo yacni diinkii dhammaaba mar allah yacni waxa cabirkiisu wuxuu yahay cadowgiisa ma farax geli eh, cadowgiisa ma ma ka caraysiinaa cadowga qofka isaga u haysta yani qofka kasoo soo horjeedo ma kaga caraysiinayo ma ka adkaaday mase kama adkaanin bis wax ku feeriyaa walidaalika mararka qaar waxaa dhacaysa ninka adiga cadowga aad ka dhiganayso inuu kaaga hormaro mas'ale xaq ah nacam see yeelay marka kanoo kale marka waxay ku kallifeen inuu xaqi ka leexdo ee uu baatil ag istaago nacam taasaa marka waxaa ka dhalanaa muslimka inuu kala tago marka nacam soo ma garanin aadayna u badan tahay tanoo kale nacam waxaa arkaya kooxahan hadda islaamiyiintaoo kale la leeyahay xarakaadkan oo kale waxaad arkaya mathalan shay xaqoo wanaagsana xaraka ku xarakaa fulinaysa nacam shaqadaasaan aan qabanaynaa bay leeyiin shaygii markaa diin u bandhigta shay xaqa waay qolada kale marka waxay isku dayaysaa inay tiraahdo waxaas inay ceeb u yeesho nacam waxaan xaq ma aha booray ka daba qaadanay nacam xaq ma ahan waa baatil hadday xataa wax u weyso waxay ka tahay bay ku leeyihiin ulajeedo kale ka leeyihiin nacam qulubtoodiyaa marka hadhow laga hadlaa kabacdi soo ma garan waxaasoo kale marka ma fiicna haddii hadafkaagu uu noqdo ninkan ka caraysii kanna ka faraxsiya hadduu noqdo itibaacuul hawaa baa ku jirta adaa dadka furqo ku wado hadhow marka hadhihin aniga xisbi ma ahi nacam haddaa saa u dhaqmaysa nacam qofka ahlu sunnada waxaa lagu yaqaanaa xaqa marka uu arko ama cadowgiisa ha haysto ama cid kale ha haysatee inuu xaqa ka tegin isaga cidna uuna uga tanaasulin aniga haddii aan xaqa ku dhaqmo nin kale xaqa hadduu iiga hormaray anna aan xaqii ku dhaqmo maxaa iga galay hadduu ninkaa yidhaahdo anuu isoo raacay hadduu dhaho afkiis unbuu ka dhahaya ma diinta ilaahay baan uga baxayaa nacam soo ma garan laakiin waxaad moodaa waxaa socoto waxaan iyo waxaan haddii la sameeyo waxaa farxaaya qoladaasaa lagu leeyahy nacam kan iyo kan haddii la sameeyo qoladaasaa xanaaqaysa nacam waa dad marka diinkoodii ka dhigtay curdan liahwaa'ihim ahwaa'dooday ka dhigteen nacam marka aniga marka farqi iiguma dhexeeyo nin isagu xisbi isku magacaabay iyo midaan afka iyo midaan sheegan nin xisbi oo dhaho aniga xisbi ma ahi laakiin u dhaqmaya qaabkaasoo kale nacam laa farqa baynahum nacam soo ma garanin dadka waxaa laga yaabaa in badan inaysan eh, isleeyihiin ayagu xisbiyiin ma tihiin adinka laakiin ay ku dhaqmayaan qaabkaasoo kale ayb kan saddexaad marka nacam marka kaasoo imaamka uu tilmaamo wuxuu yidhi eh, walaakharuuna kharajuu can iljaadati ila albunayaati wain kaanat mukhaalifatan lisulbi shariicati xirsan cala an yagliba caduwahu inuu ka adkaado cadowgiisa ow amase yufiida weliyahu ow yajura ilaa nafsihi nafcan nacam waxaaba kasii daran dadka in lagu sii mashquuleyo waxyaaba aan yani waxba kasoo gelaynin ummadiiba nacam amase yacni tacasubaad inta lagu mashquuliyo la yidhaahdo hebel yacni mas'alada uu ku tago hadday qaldan tahay qofkii ka leexdo mas'aladan waa qaldan tahay dhaho maadaama hebel uu saaxiibkee yahay ama hebel maadaama uu yahay yacnii eh, shiiqaygii uu yahay waa jaraa ninkaasaan goynaan ah hata haddaad goyso soo furqo ma sababin marka xisbiga aa ka cararayso soo adigii markaa xisbi ma samaynaysid marka ma fiicna waxaas oo kale ah, ahwaada marka inuu iska ilaaliya waa qofka wthaalithu sababka saddexaad oo min asbaab alikhtilaaf ah asbaabta ikhtilaafka keento altasmiimu cala itibaaci alcawaa'id dadku inay caado ku dhegaan waay nacam cala itibaaci alcawaa'id wain fasadat haba halaysnaato atasmiimu cala itibaaci alcawaa'idi caadooyinkii hore iyo mashaayikhdii hore waxay sheegi jirtay iyaan ku dheganaana qofka inuu yidhaahdo waxay keenaya in dadka muslimiinta ay ku kala go'aan nacam waa taqliidka indhahala waay nacam marka isu soo duubta nacam taqliidka indhahala taqliidku marka laba madhar uu leeyahay sida kolley aan arkaayo nacam laba madhar ayuu leeyahy laba qaab ayuu leeyahay almadharu alawal madharkiisa hore madhar qadiim ou lahaayo waxaa weyaan madaahibtaasaad ogsoon tihiin fiqiga afarta madhab yaa dadku ay kala raacaan daninna marka waxaa weeyaan madhabka waxuu u raacayaa inuu wax ka barto oo uu madraso ahaan un u qaato madhabkan oo maadaama waddankiisa kan laga barto inuu horta marka hore usuushii masaa-isha fahmo dabadeed markaa fiqigii muqaaranka u kadib usoo galo kaas isaga dhib ma laha nacam haddii xaqa oo u caddaadana waa ka tegaa xaqii buu qaadanayaa kaa ka hadli maayo aniga nacam waxaan ka hadlaa marka daa'ifo iyaga yacni qabto shaafici baan ahay bis waa ilaahu xaqa hadduu meel kasta ka caddaada ma raacayo markaas wuxuu ku leeyahy haddaad tiraa war waxaan saan ma ahan shaafici iyo adiga yaa cilmi badan uu kuleeyahy nacam xaq yani xadiidkan aad sheegayso shaafici ma gaarin miyaa buu ku leeyahy nacam see adig ku gaartay mana oga yacni miskiinka imaamu shaafici laftirkiisa inuu yiri laba cilmi wax koobi kara ma laha xadiidka axaadiidta rasuulka hal ninoo wada xifdiye ma jiro iyo luqada carabiga nacam waana labada fahamka iyo diintu ay ku salaysan tahay walidaalika imaamu shaafici laftirkiisa qowl qadiim iyo jadiid leh mar sibou xaq xadiid buu arkaa waa ka tegaa fadwadiisa hore mid danbuu samaynayaa nacam isagii baaba ka laabanaya qowlkiisa hadda marka haddii laga tago qowlkiisa maxaa dhiba ku jira nacam ayb inta imaamka uu sheegay tiro male yani haddii xaqu caddaada xaqa qaata hadalkayga ka taga uu leeyahy moogtahay bal wuxuu yidhi waxay ku ijmaaceen ahlucilmiga ana man istamaanad lahu sunnatun qofkay sunno u caddaato rasuulka xaggiisa uga caddaato laa yajuusu lahu an yadacaha liqowli axad uma bannaana inuu qof warkiis uga tago sunnadaas qofkan marka waxaa weyn ummaddiioo kaharaa marka furqow sababaa taqliidku yacni waxaa jira isagana madhar kale oo yacni jadiid ahaa jiro oo hadda daahiroo muuqdo madharka jadiidka waxaa weeyaan a'immadaas waxaad mooddaa hadda yacni a'immadii afarta ahaa madaahibta taqliidkooda inuu soo yaraanayo oo laleeyahay halaga baxo oo dadku ay akhrisanayaan kutubaha iyo xadiidkii iyo waxoogaa uu soo yaraanayad moodaa laakiin mid kaleo isaguna marka waxaa jiro haddaad yacni shuyuukhda qaarkood hadda nool ama culimo kaleo mucaasiriina markay masaa'il isku khilaafaan sheekh uu qofkaani jecel yahay haddaad tiraa maya sheekhan masaladan waa ku gafay waxaana u daliila kadaa wakadaa wakadaabaa u daliila wuxuu ku leeyahay sheekhaasaad necab tahay adiga nacam marka kaa wuxuu dhihi jira u dhahaya isaguna nacam soo ma garan waxaasoo kale marka lama raba nacam culummadii hore haddii saa laga yiri kuwan dambana marka waa waa uga owleysan yihiin in sidaa laga dhahaba sooma garan iyagana ma dhahaan culummadan dambe sheekh alalbani iyo culummada waaweyn ma dhahaan yani la taqliidsado nacam bal yacnii sheekh alalbani raximahullah aayadow ku ahay qaabka taasoo kale waxaa loo sheegay dad yacnii axaadiis uu taxsiiniyey dad daciifiyey oo ku khilaafaa loo sheegay oo waxaa la yidhi dalabo oo yani ama arday yani sacuudiga iyo jaamacaadkaas iyo ka baxdaa saas iyo saas iyo saas xadiidkan baxthi kusa markaas saa yeeleen markaasu wuxuu yidhi e, sheekh alalbani raximahullah taas waa fiican tahay yidhi nacam farxad iyo khayrow ka muujiyey maxaa yeele wuxuu yidhi meesha waxaan tegey lixdamaadkii iyadoon axaadiidta takhriijaad axaadiid la takhriijiye iyo uu yaryahayba nacam oo yacni in laysku qabsada xadiidkan yaa xasaniye yaa daciifiye xaggee ku jiraa ay yar tahayba ayaan tegey buu yidhi hadda maadaama dadku ay wax barteen oo ay iyagu wax baarayaan farxaday ii tahay yidhi aniga nacam marka qofka waxaa saas inuu sadrigiis waasic u yahaa la rabaa nacam mid aan sheekh ilalbani ahaynaa dadkii marka wuxuu leeyahay culimmadii aad necab tahay haddii sheekh ilalbani wax lagu khilaafo soo ma garanin muhiimku waxaa weyaan adiga culummada aqwaashooda ha ka dhex bixin laakiin waa dooran kartaa qowlka daliilka u dhow ka isaguna marka waa madharka jadiidka oo habka yani uu yani taqliidku taqliidka cusub waay kaasoo kale nacam waa in laga fogaado waana taqliidkana guud ahaan waa aslu dalaal baadida yani waxaa weeyaan asalkeeda waa isaga nacam oo nimankii reer eh, maka mushrikiinta waxay ku baaba'sanaayeen wax kale mayn markii diinta loo sheego xujada lagu oogo inaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin bay dhahayeen wainaa calaa aathaarihim muhtaduun ayb asbaabtan saddexdaa marka imaamu shaadibi asbaabta saddexdaa waa maxayna attasmiimu cala alcawaa'id caadooyinkoo lagu dhego itibaacu alhawaa iyo qof aan caalim ah inuu caalim loo maleeyo saddexdan sabab waxay isugu soo biyo shubanayaan buu yidhi haadihi alasbaabu athalaahatu raajicatun fi taxsiili ilaa wajhin waaxidin hal weji bay isugu soo noqonayaan waa maxay wa huwa aljahlu bimaqaasidi shariica qofka shareecada ulajeedooyinkeeda inuu ka jaahil yahay waa qof aan shareecadii fahmin isku soo duuduuba ikhtilaaf maxaa keeno shareecada oo aan la fahmin ulajeedada iyo maqaasidda shareecadu ay ka duulayso oo qofku aanu garanin taasaa sababto intaa markaan uga baxo asbaabtii calaamaatu ahli tafaruq dadka oo yacni furqada iyo yacni taxasubka calaamadahooda waa maxay calaamadahooda kow waxaa weyn alfurqa kala tag ayaga laftirkooda sii kala taga xataa naam waana midda marka furqadu marka waa u calaamad sunnadu itilaafay la socotaa ayaa la xiriirsan bidcadana furqay wadataa ma wada joogi karaan walidaalika waxaad arkee khawaarijta inay dhowr firqa ay yihiin shiicadu inay dhowr firqa usii kala baxayan meel ma wada joogi karaan xarakaadkuna kadalika waxaad arkay xarakaa la asaasa dhowraa kasii baxaysa nacam dhowr kale nidaamyo kalea hoos laga samayna nacam waxaaso dhan wax fiican maaha nacam marka horea yacni maogteed baynamaa haddaad fiiriso dadkii ahluxadiidka xadiidka ahaayee hore waxaad arkaysaa iyagoo kala jooga mashriq iyo maqrib wax iska jecel yihiin ma laha wax hadda kulmiyo oo bayca iyo yani diiwaan meel lagu dhigay iyo wax kulmiyana ma jiro oo aan ahayn wactasimuu bixablillahi jamiican xarigga alla aan ahayn ayb ahlu xadiidkia kala taga maqli maysta laba waxaa weeyaan kaasiyada labaad ama calaamada labaad waxa ay tahay Eh, waxaa ku jirto eh, itibaacu lmutashaabih itibaacu lmutashaabih qofka hadduu mar yacni ahlufurqo uu yahay wuxuu raacayaa mar walbo wax asaga uu isleeyahay daliilka yacni ku anfacayo ayuu maanta dhan adiladiiba yacni wuxuu ku raadinaa si qaab daran nacam nas oo wuxuu soo qaadanaa yacni mutashaabih waxaa la yidhaha nas hal macno wax ka badan leh laakiin marka loo celiyo nas kale oo muxkam ah aayad kale marka loo celiyo waa la fahmi karaa macnihiisa isaga marka aayad kale u celin maayo wuxuu ku dhegaa un aayaddan bis aayaddan oo dhowr macno suurtagal ay ku tahay ayuu macnihii qalloocnaayo qabsanaa isaga bis kii saxsanaayo ma rabo kan saxsanna waa heli karaa hadduu u celiyo aayadihii kaleoo muxkamaadka ahaa ma sameeyaan marka saas ayaga walidaalika khawaarijtu markay asxaabta ku baxday maxay yidhaahdeen in ilxukmu ilaa lilaahi daliil ka dhigtaan cali laba nin ninoo garsoore ka dhigay garsoorow sameeyey cali radia allahu canhu markaasi waxay leeyihiin maxaa garsoore aad u samaysay in ilxukmu ilaa lilaahba ilaaha yidhi aayadihii kale waa ka tegayaan oo alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha iyo kale way ka tegayaan soo garan itibaacu marka itibaacu lmutashaabih oo calaamaday u tahay nacam itibaacu lmutashaabihina maxay asalka hore muxuu ku yimaadaa wuxuu ku yimaadaa qofka marka hore inuu barnaamij iska dhaadhiciyo uma barnaamijka inuu daliil u raadiyo nacam asalkuna waxaa weeye inuu marka hore daliilka raadiyo uma markaa kadib daliilku markuu wuxuu kasoo soo helo daliilka kadib inuu markaas dhaqan sameeyo ha camal falin adoon daliil haysanin marka hore u camal samaynaa shaqow qabanaa war maxaa waxaan u samaysaa laleeyahy kitaabadu ku baxaa markaas lama raba marka hore inuu kitaabada ku baxa waayo nacam kadib wuxuu kitaabada kasoo helo xaqa ah inuu qabsado waay nacam itibaaculmutashaabih waxaa sababaya marka inuu marka hore uu ka bilaababa inuu wax iska dhaadhiciyo asoon kitaabadii fiirinin kan ugu dambeeya saddexaad calaamadda saddexaad itibaacu alhawa hawa raacidaa lagu yaqaanaa dadka ahlu furqada ah hawa raacid ayaa lagu yaqaanaa waxyaabahan oo dhan marka waxay u yihiin ayaguna calaamaaday u yihiin ahlu bidcada ahlu furqada ayay calaamaad u yihiin ayb marka furqadaasda in layska ilaaliyo maadaama ilaahay subxana wa tacaala sidaa u eedeeyey xadiidkii nabiga axaadiidta nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo sidaa uu kaga hadlay ee qolo kastaad waxaa dhici karta inay iska dhigta iyadu ay tiraahdo annagaa annagaa ahlusunna waljamaaca ah oo sunnadii nebigaan haysanaa xadiidkii nebiga annagaa haysanno qolo kasta inay sheegataa dhici karta sidee lagu xalinaa taasoo kale abulmudafar samcaani yaa ka jawaabay alimaam abulmudafar asamcaani sida uu soo guurinayo abulqaasim ateymi ardaygiisa ayaa alxuja fii bayaani lmaxaji kusoo guuriyey wuxuu yidhi dadku hadday yidhaahdaan waxaan samaynaynaa annaga eh, maxay ahayd eh, hadday dadku yidhaahdaan eh, qolo kasta ay sheegatay inay ahlu xadiid yihiin waxaan leenahay buu yidhi mithaal aad ku fahmi kartaanaan idin siinaa buu dhahay qofku hadduu sheegto xirfad ma sheega karo yidhi qofna ilaa xirfad hadduu sheegto aaladeeda aaladeeda xirfadaas aaladeeda waa inay agtiisa taallo haddii masalan nin uu yidhaahdo waxaan ahay nin dhar gado oo bazaaz baan ahay haddii uu dhaho ee aan aragno maxaa deliil ku ah la dhahayaa marka marka deliilkiis wuxuu noqonaya haddii uu haddaan aragno ninkii oo dukaankii furay ee dharkii u dhex yaallo markaan aragnoo kale waa runtaa baa lee xirfada aad sheeganayso kow khayaad ayuu sheegtay nin dharka tolo inuu yahay haddaan aaladdii cirbaddii iyo duntii iyo ay agtiisa taallo allah allala ninkan waa khayaad baa laleeyahy soo maaha nacam ninka birta tumo tumaalka ah dabki iyo birti iyo alxamin alxamadi iyo wixii hadduu haysto waa u qiraynaa nacam laakiin wuxuu yidhi haddii nin khayaad ah haddii nin khayaad ah uu yidhaahdo aniga barafuunaan iibiyaa waa cadaar oo xirfatu uu sheegto ee asaga da barafuun agtiisa uunan oolina cirbad ee agtiisa taallo da baad sheegaysaa baa la dhahayaa soo maha wahaakadaa marka wuxuu yidhi waxaa la eegayaa markaas xadiidka nebiga iyo sunnada nebiga dadka ee ag taallaa la fiirina soo ma garanin ninkii sheegta marka anugu ahlu xadiidaan ahay dawa calaykum salam waxatullah ninka sheegta inuu ahlu xadiid yahay <coughs> waxaa la leeyahay yakeen aaladaadii la soo baxay haddaan aragna marka bukhaarigii muslimkii dabaraani ah, sunankii macaajimtii musnad axmed nin maanta dhan shuqulkiisa iyo waxa uu ka hadlaba xadiid nebi ay tahay dhaqankiisa iyo salaadda markuu tukanaye iyo sida uu acmaasha u sameeya xadiidkii nebiga waafaqsan te waxaan leenahay niyo warka aad sheeganaysa iyo ficilkaaga waa iswaafaqsan yihiin adaa ahluxadiid anam ah, haddii nin marka uu noo sheegto yacni suufi ah ahluxadiid aan ahay uu yidhaahdo ee dhaqan xadiidna aan lagu haynin bukhaari ma akhrisanaayo ma baranayo xadiidkii nabiga caleyh isalaatu wasalaam salaada markuu tukanayo cerkuu firfiirina nacam habkii xadiidka wax sheegay uma tukado soo ma kasin habkii yacni eh, marka aad yani shayga uu daa'iman wa abaddan uu ka sheekeeya ma ahan xadiidkii nabiga caleyh isalaatu wasalaam markaasoo kale waxaa laleeyahay xirfadan iska dhig shuqul kuma lihid baa la dhahayaa buu yidhi abulmudafar isamcaani raximahullah marka waxaa weeyaan waa eh, daci alkitaabata lasta minha walow sawadta wajhaka bilmidaadi dacil kitaabata kitaabada iyo qoraalka iska daayo lasta minhaa dadka wax qoro adig ka ma ahid walow sawadta wajhaka bilmidaadi wejigaaga qad ku madoobay hadaad doonta nacam haddaad ummi tahay oodan waxba qorin maanta dhan qad a halkaa halkaa marsato saas miyaad ku noqone nin kaatiba ku noqon maayo qofku nacam marka dadku waa gara karaan marka qofka ahlu sunnada iyo qofka aan ahlu sunnada ahayn hada wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam